بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته n waxaynu ku jirnay siradii nebiga calayh الsalaatu wasalaam qabla nubuwa waxaynu soo gaadhnay isagoo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu geeriyooday awowgii cabdilmuطalib oo markaasi uu kafaalo qaaday adeerkii abi aalib culamaai taariikh waxay wariyaan abi aalib inuu aada u jeclaa xataa socdaalladiisa iyo majaalistiisa iyo meelaha u fadhiisanaya inuu ukaxaysan jiray waxaa la sheegaa inuu safar la galay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yar oo toban iyo laba jir meelahaasi oo kale ah safarkaasi oo abi aalib shaam uu ku socday oo tijaaro ah laakiin wiil yarow sii kaxaystay buu markaasi ahaa oo toban jir labiyo toban jir meelahaasi oo kale ah imaamu termadi siduu xadiidka kusoo warinayo waxa uu tilmaamayaa safarkaa markii uu ku jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo la socda adeerkii abi aalib iyo koox kaloo carbeed inay kusoo baxeen nin raahiba oo raahibkaasi oo baxiira la odhan jiray raahibkan iyo magaciisa waa yani tadaarub iska tiro badan baa ku jira jergis waa la odhan jiray bay yidhaahdaan sergis way ku sheegaan eh, cidduu ahaa way isku khilaafaan waxyaabo badan laakiin markaynu eegna xadiidkaasi termadiya inta ugu badan lemala sanadkiisu ugu roon yahay ninkaasi raahibkaa ah bay u yimaadeen raahibka markii ay la soo degeenna wuxuu gartay astaamihii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadku ka dhex baadhbaadhay dabeetana wuu helay wuxuu ku yidhi ninkani waa sayid alcaalamiin waa rasuul ilaahay buu noqon doonaayo kale maxaad ku garatay su-aala bay weydiiyeen dabeetana arrimuhu sheeg sheegay arrimuhu sheegay waxaa ka mid ahaa dhacdooyin baan arkay buu leeyay nebi mooyaane cid kale ka suurtalgaal ahayn wuxuu kaloo sheegay inuu khaatim unabuwa garabkiisa laga ego nebiga calayhi salaatu wasalaam shaabad nebinimo ah xaggan dhabarka kaga taalay garabkiisa oo timo qeyb madow bar madow halkan ku taalla oo rasuulnimadiisa sheegaysay taana ka baadha buu yidhi waa laga helay dabeetana si fiican buu usoo dhoweeyey waxaanu abi aalib u sheego uu ku yidhi markaasi wiilkan mar dambe sham ha usoo kaxaynin waxaan uga baqayaa romanska iyo yahuudda eh kadib riwaayadkaasi waxay sheegayaan abibakar markaa wuu celiyey xadiidkan asalkiisa horta muran badan baa ka jira min xayu sanad iyo min xayu lmatniba waayo matnigiisa matniga xadiidkaasi waxaa ku aroray in abibakar iyo bilaal ay la socdeen laakiin waa war aan jirin sida uu xadiidku u dhigayo matnigaasi sheegaya in abibakr iyo bilaal ay ku jiraan nuqaadulxadiid dhammaantood waa radiyaan ama iyadoo waa daciif inta soo hadhay waa haabit bay ku sheegaan si kastaba haatee wuxunbuu sheegayaa xadiidkani marka laysku wada daro inuu ninka raahibkaahi ka dhex arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam astaan tilmaamaysa nebinimadiisii uu una sheegay laakiin marka min xayu eh, sancat اxadiid marka lala qabto culamadu matniga iyo sanadkaba aad bay uga warwaramaan aad baanay wax uga radiyeen in kastoo culamada baray sugaan kolleyba waxaan laakiin ka sugmaynin waxyaabahay mustashriqiintu isku dayaan inay ka tilmaamaan oo ay yidhaahdaan eh, sidii qur-aankaba ay mushrikiintii carbeed sheegayeen inamaa yucallimuhu bashar ama ay sheegayeen waxa uu cid kalu wax ka soo bartay ayay qaarkood waxay isku dayeen inay yidhahdaan nebi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam waxba looma waxyoona ninkani waxoogaagii uu ka soo bartay buu ayuu dadka u sheeg sheegayay laakiin iyana waa hadal tiro aan sal lahayn waayo nin safari laba saacadood uu meel fadhiistay wuxuu nin ka dhegaystay oo weliba ilmo yaroo carruuroo toban jir ama labiyo toban jiri qadiyad nebinimo kama waranto marka waa iska war aan runtii radinna u baahnayn sheko kalena usii baahnayn laba saacadood ama saacad qadaa ama raashin la cunayay meel la wada fadhiyey baa wax lagagu bartaa weliba aanay jirinna kitaab markaasi towraad iyo injiishu maanta waa la helayaa tarjamaad carabiya waagaa tarjamo carabiyana ma jirin oo intaasi dheerta inuu nebi maxamedna waxna qori jirin waxna akhri jirin yani waa waxaan macquul ahayn in warkaasi oo kale la sheego laakiin waxa unbuu tilmaamayaa warkaa cumuumkiisa marka la isku daro inuu ninkani ka arkayey sifaadkii ama astaamihii nebiga lagu garanayay waxyaabaha taarikhda nebiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa ay ka tilmaamaan ragga taarikhda qoray waxaa ka mid ah inay soo wariyaan inuu nebiga oo yar oo labaatan jir meelahaasi inay dhacday dagaalkii la odhan jiray xarbulfijaar oo weliba xarbulfijaar araabica bay dhahdaan yacni afar dagaaloo isku magacaabaa jiray bay yidhahdaan afartan dagaal waxay dhex mareen baa la yidhahdaa nimanka quraysh iyo qabiilkii weynaay ay quraysho ka tirsanayd ee kanaano loodhan jiro oo wada socdo xilfi wadaagah iyo niman laodhan jiray qayso caylaan labadaa qabiil baa dagaalla dhex mareen bay idhaahdaan dagaaladan xataa culamaai taarikh waxay tilmaamaan saddexda dagaalo hore iska munaawashaatunbuu ahaa un yacni waa laysu googoodiyey ama laysu hanjabay ama laysu yaro hub urursaday laakiin wax naf leh saddexda hore ma dhicin baa la idhahdaa kan afraad ayaa la idhahdaa unbaa dagaal dhacay siday culamaai taarikh wariyaan waaqid iyo ibnu isxaaq oo aan sanad kusoo aroorin baa qisada laga wariya waxay idhaahdaan nin baraas la odhan jiray ayaa wuxuu laayay saddex nin oo qays caylaan ka mid ah yani kan hore waa qabiilka kanaanada la yidhaahdo ee qorayshina ka tirsanay dabeetana ninkan is reer kaleu saddex nin ka dilay warkii baa yimi cukaad cukaad waa meel suuq ahayd oo tujaaro wax lagu kala baacmushtaran jiray baa warkii soo gaadhay warkuu markaa meesha soo gaadhay ayaa laysu dagaal urursaday quraysh iyo kanaano oo dagaalkooda uu hogaaminaya bay idhahdaan xarbi ibnu umaya ninkii la odhan jiray oo odaygii u daaweynaa markaasi ahaa iyo qolada kale ayaa dagaal dhex maray dagaalkaasi waxaa la idhahdaa waxoogaa markii la isdirayey markii hore waxay u muuqatay quraysh iyo kanaanaba in laga xoog batay gelinkii hore laakiin duhurrayowgii meelahaasay soo rogaal celiyeen waxay u badiyeen markaa iyana markii dambe inay waxoogaa in badan ka laayeen laakiin casarkii gooray ku dhadhowdahay ayaa koox quraysh ka mid a ah ay dhexdhexaadin iyo wax isku dayday waxaa lagu heshiiyey markaasi in dagaalka la joojiyo ee meydkana la tiriyo wixii meydka la isdheeraado markaa diyo la kala qaato saas bay wariyaan culamaai taariikh waxay riwaayadaasi markaa ibnu isxaaq iyo waaqidi ay ku darayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhalinyaro oo labaatan jira ah joogay laakiin dagaalka muu gelin bay leeyihiine gamuunada ayuu adeeradii u hagaajinay uu siinayey laakiin wax ka asaxay ma jiro min xayu sanad iyana marka la eego wax ka asaxay masaladaas inuu nebigu dagaal ka qayb galay hore oo qabaaila wax ka asaxay ma jiraan culamaai taarikh waxyaabaha dhacdooyinkii hore ay ka waramaan waxaa ka mid ah waxaa lagu tilmaamo xilfi lfuduul ama xilfi ayibiin xilfiga la idhaahdo waa heshiis dhacay bay idhahdaan dagaalkaa dabadi heshiiska kani isagu inuu dhacay axaadiis sugaysa ayaa jirta oo weliba nebigu uu ka qayb galay inuu nebigu ka qayb galay way asaxday in allahu tacaala waana kuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayey inaanan shahidtu xalfa lmuayibiina maca cumuumati waana hulaam famaa axabu ana lii xumra nicami waana ankusu ama riwaayaadka qaarkoodna ay tilmaamayaan laqad shahidtu fii daari cabdillaahi bni judcaana xilfa maa uxibu ana lii bihi xumra nacam walow idduciya bihi fi slaam laajabtu walow idciya bihi fi lislaami laajabtu yani waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu lahaa alayh isalaatu wasalaam heshiis baan ka qayb galay adeerada iyo dadkayaga aan kala qayb galay heshiiskaasi waxaa lagu qabtaa la yidhi gurigii ninkii la odhan jiray cabdillaahi bnu judcaan cabdillaahi bnu judcaan waa nin maalqabeenadii ugu waaweynaa maka ka mid a ah. waa nimankay odhan jireen koobab dahabay wax ku cabaan ninkaa gurigiisaa lagu qabtay laakiin waxaa la yidhahdaa nin wanaag badan buu ahaa marka samakatalinta iyo wanaagga la eego ninkaa gurigiisa heshiiskii lagu qabtaan ka qayb galay buu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam heshiiska inaan ka qayb galayna yani aad buu nebigu ugu faraxsanaa wuxuu leeya maan weydaarsadeen geela cascas maanta haddii laygu yeedhana heshiiskaa mar labaad waan geli lahaa buu leeyahy heshiiskana waa heshiis ku saabsisan cadaalad cadaaladana qofka muslimkii mar walba uu taageeraya waxaa la yidhaahdaa asbaabbay keenaan culamaai taariikh ay sheegaan waxay dhahdaan nin qabiilka zubayd la yidhaahdo ka tirsan ayaa alaab maka keenay dabeetana waxaa ka iibsaday ninkii alcaas ibnu wail oday la odhan jiray sahmi odayadii quraysh ugu madaxadka ka mid ah alcaas ibnu wail baa ka camar ibnu caas abihi caas ibnu wail baa ka iibsaday baa la yidhaahdaa caas ibnu wail markuu ka iibsadayna lacagtiibuu hore u siin waayey dabeetana ninkii waar adduunkaygii hallaysiiyu waxoogaa sheeg sheegay waa loo dhegdhegi waayey Eh, ninkani maadaama uu sahmi ahaa qabaailkii ay xilf wadaagga hayeen buu utegey reer cabdidaar iyo eh, jumax iyo cadiy iyo oo waxaa jirta qurayshi qusayi markuu dhintay ayay isku qabteen rifaadada iyo ciddii qabsan lahayd iyo siqaayadii ama zamzamkii cidda dadka ka waraabinaysa iyo xujaajta cidda waraabinaysa iyo waxaasaa la isku qabtay marka la isku qabtay ayay quraysh dhexdeedii ilmo qusayibaa xilfi kala samaystoy reer bani cabdidaar iyo kooxda kale ee reer bani cabdimunaaf ayaa isqabtay qabaa'ilkii qurayshyada kalena iyagay xilfi wadaag la wada kala yeesheen laba xilfoo iska macruufa buu ahaan jiray markaa jiray kooxdii markaa ninka kan alcaas ibnu wail sahami buu ahaa markaa waa reer bani cabdidaar qoladii xilfi wadaagga la ahay ayuu u tegey waxba waa loo qaban waayey waxay sheegaan markaa wuxuu fuulay baa la idhaha jabelu abuqubays dabeetana gabay uu dulmigiisa ku sheeganayo sida loo dhacay buu tiriyey bay yidhaahdaan gabaygiibaa waxaa maqlay bay yidhahdaan zubayr ibnu cabdilmualib dabeetana wuxuu yidhi war ninkaasi wuxuu sheeganaya wax laga taga maahae ha la wada hadlo saasi daraaddeed baa guriga ninkan laysugu yimi baa laidhi xilfiga sababtiisu kaasay ahayd baa laidhaha laakiin xilfigu sababtiisu inay ka ahayd waa iska dhacda taariikhdu ay sheegta uun laakiin intaa saxde aynu haynaa waxa weeyaan in xilfiga kani jiray oo guriga cabdillahi ibnu judcaan uu ku jiray oo xilfiga asalkiisuna wuxuu ahaa waxa wadagalay bay dhahdeen reer banu hashim iyo bani lmualib iyo asad ibn cabdilcuza iyo bani zahra iyo taym bani mura intaasoo qabiil baa xilfigan wadagalay bay dhahdeen daartee cabdilaahi ibnu judcaan ninka la yidhaahdaana lagu wadagalay waxaanu xilfigaasi ku salaysnaa una ahaa maka gudaheeda qof lagu dulmiyaa inaanu jirin ilaa iyo inaynu uhiilina mooyaane awel hiilku dee tolun buu ahaa ninkii tollana tolkiiunbaa uhiilinayey ninkii tollaana waa la dafirayey laakiin xilfigani wuxuu ku salaysanyay isagoo cadaalada ah cid kasta oo dulmi magaalada maka waynaan dulmi ka dhicin cid kasta oo maka joogto oo dulmi laga galo inaynu u hiilino waxaana la yidhahdaa ninkana way uga soo qaadeen adduunkii alcaas ibnu wail ninkii la odhan jiray ninkii zubaydiga ahaa zubaydi waa reer yamaneed yani nin ah way uga soo qaadeen xoolihiisii xilfigani kaasuu ahaa waxyaabaha markaa intii taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa la sheege uu galay waxaa ka mid ah heshiiskaa raggii galay ayuu ka mid ahaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii dee adeerkiibuu iskala joogay abi aalib abi aalibniman adduun badan inkasta oo odayada quraysh wax la weydiiye uu ka mid ahaa laakiin nin caruur badan oo aan adduun badanna lahayn ayuu ahaa marka waxaa muuqatay xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku caawinayey mararka qaarkood inuu shaqeeyo isagoo inan yara oo uu xoolaa raaci jiray maka gudaheeda waa ka axaadiista saxiixa uu tilmaamayo inuu shacbu maka calaa qaraariit inuu ku raaci jiray adhiga ama xoolaha markii uu nebigu waxoogaa leekaaday ee uu nin dhallinyaro fiican noqdayna baabka tijaaradda ayuu u weecday oo waxaa la tilmaamaa inuu tijaaradda ka qayb galay masalan xataa ay tijaaro wada lahaan jireen ninkii la odhan jiray asaaib ibnu abi saaib almakhzumiy oo xadiidka masalan abi daawud uu warinaya iyo ibnu maaje iyo musnad imaam axmed ba ku sugan waa ka tilmaamaya ninkaasi markii uu yimi yowma alfatx maka markii la furtay maalintuu ninkaasi u yimi wuxuu lahaa marxaban biahi wa shariiki soo dhowow walaalkay iyo eh, ninkii shariig aan wada ahaan jirnay yani tijaarada wada lahaan jirnay culamada taariikhdu waxay sheegaan eh, markuu dhowr iyo labaatan jir marayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu safar kaxeeyey shaam ku socda oo gabadhii khadiijo la odhan jiray ay lahayd wax allaaliya waxa ku saabsan khadiijo iyo guurkeeda riwaayaadka ku saabsan oo dhamina inta ugu badan le iyaguna waa riwaayaadkaasi ahlu siyarku ay wariyaan laakiin culamaa ilxadiis sanad ahaan ma sugaan laakiin cumuuman iyada midi waa dee lahubaa muran kuma jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu khadiijo guursaday khadiijo inay ahayd haweenta u dhashay caruurtiisoo dhan marka ibraahim laga reebo ibraahim maariya alqibtiya ayaa dhashay laakiin lixdii caruur ee kaleba waxa u dhashay khadiija inay ahayd axabu nisaai ama haweenka kuwa ugu jecel yahay bal ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markastoo lasoo hadal qaado wanaagay u samaysay inuu in badan xasuusan jiray xataa caaisha iyadoo ay dhimatay bay ka masayftay yacnii khadiijo aan noolayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u hadalhayn jiray u hadalhayn jiray hadduu wax qalo ama uu xoolo bixinayo khadiijo wuxuu xusi jiray dadkii la asxaabta ahaa haloo geeya waxaas buu odhan jiray waa khadiijo asxaabteedii ama qaraabadeedii ama dadkeedii iyadoo dhimatay khadiijo aada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray waxay ii gashay ma abaalgudi karayo ilaa xada caaisha maalintii dambe iyadoo inan yara ay ka hinaastay ay tidhi islaan qowlo lacasunbaad hadal haysaa ilaahay inan yarna kuugu bedelay bay ku tidhi dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi alla iguma bedeline waxay ii samaysay cid ii gashay ma jirto yani iyadoo dadoo dhami beeniyey ayay rumaysay naf iyo maalba waa ila qaybsantay markaasuu nebigu wuxuu tirinayey waxyaabahay khadiijo u gashay lixdii caruur ee marka ibraahim laga reebana afarta wiil afarta hablood iyo labadii wiilba yani afartii wiil ahaa qasim oo caruurta ugu weynaa iyo cabdilaah oo u yaraa labadaa wiil iyo afar hablood oo ah zaynab iyo ruqiya umukalhum iyo fatima lixdaa caruurana way u dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam intaan risaalada lagu soo dejinna labada wiil iyagoo hore ay u dhinteen afarta hablood laakiin afartuba way islaameen islaamkana way soo gaadheen laakiin afartuba marka faatimo laga reebo saddex isla nebiga noloshiisii bay dhinteen nebiga calayhi salaatu wasalaam wax caruura uu dhalay oo uu dunida kaga tegay faatimaa jirtay faatimana lix bilood kadib bay dhimatay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu caruur dhalay oo dhan faatima ugu dambaysay faadumana waxay geeriyootay lix bilood nabiga calayhi salaatu wasalaam gadaashii waxaan uga jeedaa yani arinta ku saabsan khadiijo iyo guurkeeda waxayn leenahay waa arrin sugan ama tafaasiisha qaabkii uu guursaday iyo qaabkay u xidhiidheen iyo da'diisu intay ahayd iyo iyada da'deedu intay ahayd iyo wax allaali waxa ku soo aroray culamaa ilxadiis ma sugaan waxay ku soo aroray laakiin haddaynu iska sheegno lilmacluuma waxay sheegaan nebigu calayhi salaatu wasalaam shan iyo labaatan jir isagoo ah inuu safar kaxeeyey khadiijo ay lahayd dabeetana uu xoolihii kusoo faa'iido uu soo celiyey wiil ay khadiijo lahayd oo xoolaha la kaxeeyey baa uga warramay marka akhlaaq fiicnidiisii iyo dhaqankii nebiga iyo siduu ninkan dhaqanka wanaagsan uu ka arkay dabeetana khadiijo waxay doontay inay ninkan guursato kadibna gabadh bintuwahab ina bintuwahababay u sheegtay gabadhiibaa nabiga la soo hadashay calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan yani riwaayaadka taarikhdu kadib buu aqbalay markaas buu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waaqidi oo aynu naqaano culamaa xadiid yani matruuk inuu agtoodayay waay ku wuxuu ku sheegaa riwaayadiisa khadiijo inay markaa ahayd afartan jir nebiguna u ahaa calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo shan jir ibnu isxaaq isaguna biduuni sanad wuxuu ku soo aroorinayaa riwaayad kaloo aan waxba dhaamin inuu ahaa khadiijo inay ahayd sideed iyo labaatan jir nebiguna shan iyo labaatan jir ahaa culamada qaar ka midina waxay ayidaan ra'yiga ibnu isxaaq bay idhahdeen baa u dhow waayo afartan jir malaa bay leeyihin way adagtay lix caruurana inay dhasho yani caadada dumarka waxaa la yaqaanaa dee shan iyo afartan meelahaba markay marayso inay eh, ilmuhu ka dhamaado tfogaato fogaato kontonka inaanu la gaadhin marka culamada qaarkood waxay rajaxaan ra'yiga ibnu isxaaqe sheegaya bay yidhaahdaan inay dhowr iyo labaatan jirka ahayd inay u badan tahay maadaama lix caruura ay u dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayan kan waxaynu leenahay midina taariikhiyan markaynu eegno waa taarikh lasoo ororiya lakiin midina sanad ahaan uma asixin nebigu calayhi salaatu wasalaam yuu kala hadlay waaqidi ra'yigiisa isagu wuxuu leeyahay khadiija aabaheed wuu geeriyooday buu leeyahay xarb ilfijaar horteed baabuu geeriyooday markaa adeerkeed ayaa la weydiistay oo loo khidbeeyey oo markaa guuriyey laakiin imaamu zuhari qowlkiisa iyo ibnu isxaaq isna siduu soo warinayo waxay leeyihin may odaygu ma geeriyoone waa noolay noolaayo odayga laftiisa ayuu ahaa ka gabadha bixiyey ibnu xajar ilcasqalaanina fatxigiisa saas buu ku eh, rajaxayaa in aabbaheedu ahaa ninka la weydiistay intaasoo qisaa isku soo duuduub sanad ahaan wax adag oo asaxay oo jiraa ma jiraan laakiin waxa asaxee sax ahayn waxa weeyaan inuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam khadiija iyo inay u dhashay lix caruura alla ka siiyey subxaana wa tacaala iyo inay naf iyo maalba lasoo qaybsatay khadiijo oo gabadh aada u khayr badan ahayd yacni ammaan waxa ugu filan in ilaahay salaan usoo diray yani axaadiista saxiixiisay sugayso waa ka nebigu alayh salaatu wasalaam malakuljibriil uu yimi ee uu tilmaamayey khadiija in ilaahay uu salaan uu soo diray idan khadiija waxaa ammaan ugu filan inay tahay saxaabiyadaasi uu alle subxaana wa tacaala salaanta usoo dirayo marka aynu eegno qabla nubuwa intii nebiga calayhi salaatu wasalaam aan nebinimadu ku degin dhacdooyinka la wariye culamaai taariikh ay sheegaan waxaa ka mid ah kacbada dhisideedii iyo E, xukunkii uu kala xukumay carabi qadiyadaasi markii ay isku qabatay waxay sheegaan nebigu calayhi salaatu wasalaam culamai taariikh si ay arooriyaan soddon iyo shan jir meelaha markuu ahaa ayay qurayshi waxay damacday inay kacbada dhisto kacbadu bay yidhahdaan iyaga hortood markaan waxay ahayd radmi ama sukuur waaweyn oo dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawantay saqafna aan lahayn kacbada saa utaqaani kacbadu waa daartan yar ee madow daartan xajaralasudku waa dhagaxa yare koonaa kaga jira meeshu waa daar yar oo qol ah oo albaab laga galo leh xajarulaswadkuna waa rukunka dhagax yar oo kaga sii jira quraysh baa markaa daartan dhistay nebi dee ibraahim iyo ismaaciil baa markii hore dhisay wakti taarikh horey taasi ahayd laakiin tan dambe waxaa dhisay quraysh waxaa la yidhaahdaa markan quraysh ay meesha soo gaadhay iyagu dhagxan waaweyn bay ka samaysnayd oo dushuna qaawan tahay dabeetana waxay idhaahdaan waxyaabihii eh, loo hadiyen jiray ama la siin jiray baytullahi alxaraamkii lagu guri jiray ayaa tuuguu soo dhacday baabay sheegaan culamaai taarikh qaar ka mid oo wax ka qaateen meeshii waxay kaloo sheegaan in dee ay gabowday oo muddo badani ay soo wareegtay oo ay iska dundumaysay oo kale waxay kaloo sheegaan waktigaasi nebiga shan sano ka hor intaan lasoo bixin oo kale daadweyni inuu maka maray oo derbiyadeedii sii daldalooliyo sii dhaawacay si kastaba ha haatee waxaa muuqata un inay u baahatay in dib loo dhiso qorayshina waxay qaadatay go-aanka ah inay dib u dhisto culamada taariikhdu waxyaabahay wariyaan waxaa ka mida ay leeyihiin waxay qurayshi ku heshiiyeen bay yidhaahdeen inay dhisaan o iyo hanti nadiifa un in lagu dhiso oo waxay idhaahdeen gabadh xun meher laga qaatay iyo eh, xoolo ribo lagu iibiyey iyo xoolo la kala dhaco dulmiye iyo wixii xun oo dhan bay idhahdeen waa inaynu ka ilaalina xoolo nadiif oo aynu ognay in si xalaalay usoo baxeen oo keliya dee dadkuna weligiiba xumaha iyo samaana waa la kala yaqaanay ta kalena diintii nebi ibraahim ka tegeyna waxba kasii harsanaa walidalik waxay idhaahdeen xoolo nadiifa ah, aan ku dhisno meesha tan laakiin dumistii waa say riwaayaadka taarikhdu sheegaan wax sanadoo saxiixa ah maan arag waxay kaloo sheegaan dumisteedii iyo qacbada duminteedii baa laga yaro baqbaqay dabeetna ninka waliid bin la odhan jiray almakhzumi ayaa ku bilaabay isagu bay yidhahdeen oo maalintii hore intuu soo qaatay madaraqiisa koona ka qoday dabeetna markaasay maalintaa cidi uguma tegin bay yidhahdaan oo maalinnimaadii baa la arkay inaanu isna waxba noqonin meeshiina wax ka dumiyo markaasaa la yidhi arrintu waa hagaage si fiican ha loo dumiyo si kastaba ha noqotee ninkaasaa bilaabay bay yidhaahdeen laakiin isaguna markuu u bay dhaheen madaraqa wuxuu lahaa allahuma laa nuriidu ila alkhayr ila waad ogtay inaanan wanaag waxaan ahayn u duminayn yani inaan dhisayo uun gacmada way ka baqi jireen waana xurmayn jireen way dumiyeen kacbadii markii la dumiyey waxaa lagu heshiiyey in dib loo dhiso dabeetana qabaa'ilkii carbeed ayaa qaybsaday dhagxantii meesha geli lahayd reer hebelo idinku intaa keena reer hebelo intaa keena reer hebelo intaa keena in waliba inteediibay kunto waxa ka ansaxay meesha tan iyadana haddaan sheegna waa xadiidkii sheegayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga iyo cabbaas aysraaceen dabeetana dhagxanta markay soo gurayeen cabaasu ku yihi war dhagaxani wuu ku sarsari doonaaye marada guntiga furo oo oh, saar halkan oo dhagaxa isaga dhig dabeetana uu guntigii furtay nebigii uu halkan saaray kadibna uu dhacay oo miyir beelay kadibna uu soo toosay isagoo le war m guntigayga igu xidha guntiga xidha isagoo le guntiga loo xidhay xadiidkaasina wuxuu sheegaya waa marka qura nebigu alayhi salaatu wasalaam uu qaawismay yacni waxa uu tilmaamayaa caadaadkii jaahiliyadu ay lahayd inaanu nebigu kala qaybgeli jirin calayhi salaatu wasalaam markaasoo qura cabbaas yidhi war marada dhagaxa isaga dhigo xagga sare carabtaana eh, gaar ahaan kacbada iyo agaarkeedii meelaha in la isqaabeeyo wax sii weynba ma ahayn waayo eh, qurayshi waa tii samaysatay xeerarka lagu xajo oo ay ka mid tahay dadka dabadda ka yimaadaa qofku inaanu maradiisa uu sitay ku dawaafi karin allahuma ilaa inuu tuurayo mooyaane haddaad ku dawaafto markaa cid dambe xaq ule inay xidhataa ma jirto ee inaad tuurtaa haddii kale bay idhaahdaan maro reer maka leeyihin waa inaad ku dawaaftaa markaa markaad magaalada timaado reer maka waa inaad ah, weydiisataa nin kamida ah reer maka inuu ku amaahiyo ama kaa iibiyo maro dabeetana maradaa reer maka ay leeyihin oo qura ayaa lagu dawaafi karaa bay dhahayn cidda weydaa maxay samaynaysaa labadii huye uu haystana laxajeclo ka qabo oo aan rabin dee markuu dawaafo inuu iska tuuro kaa waxay idhahdeen isagu isagoo qaawan buu dawaafaya isagoo qaawan bay markaa dawaafi jireen walidaalika waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkii koowaad markii u abibakar markii cali lasoo diray iyo abibakar wixii lasoo faray waxaa ka mid ahaa maxay inaan gaal dambe sanadkaa dabadii kusoo noqonin xaramkoo dawaafin iyo qof dambe oo curyaana qof dambe oo qaawani yani wuxuu kutusaya xadiidku in markii hore qaawanidu iska macruuf ahayd in la iska maadaama uu nebigu mamnuucay qof dambe oo qaawani inaanu meesha tan tawaafi karin idan curfigii carbeed ee meesha iska yaalay qaawanidaasi wax weyn maysi ahayn waa ka arkayso isagoo dee dhowr iyo soddon jira la yidhi marada halkan saaro oo iskaga celi laakiin ilaahay subxaana watacaala uu ka celiyey oo uu miyir beelay waxa ay tilmaamaan culamaai taarikh soo arooriyaan waxaa ka mid ah markii dhismihii cid waliba inteedii soo dhistay ee meel la soo gaadhsiiyey ayaa waxaa loo baahday in xajarulaswadkii la saaro xajarulaswadkii markii baa qabaailka isqabteen dabeetana awal dhagxantii hore la qaybsay kani waa mid qure maxaa laga yeelaya qabaailkii baa isqabtay annagaa saaraynana waxaa lagu heshiiyey albaab bay yidhahdeen ka a ah albaabada eh, xaramka laga soo galo albaabkaa qofka inugu horeeye ka galaa wux inoogu gar noqo aan aqballa bay idhaahdeen si baa lagu heshiiyey albaabkii ciddii u kasoo gasha bay idhahdaan sa culamai taarikh sheegayaan ilaahay wuxuu ka dhigay nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam oo dhalinyaro dhowr iyo soddon jira waxay idhahdeen waa moxamed alamiin raalli baanu ku nahay xukmiga iyo wuxuu inoo kala go-aamiyo sidaa awgeed ayuu wuxuu say sheegayaan culamai taarikh wuxuu yihi keena go go-i baa la keenay dabeetana dhagaxii isagaa qaado go-i buu bartan ka saaray qabaailka cid walowba odayadiina soo diraa layidhi go-a daclada wada qabta go-i baa la wada qaaday meeshii markii la gaarsiinay isaga ka qaaday oo saaray saasay aqbaleen waxaanay u dareemeen reer waliba inuu meesha wax ka saaray maadaama odaygoodii go-a dacalka wax ka qabtay oo xagga sare u gaarsiiyey inaanay hadhow noqonaynin manqaba yani wax laysu sheegto oo qola sharaf dheeraada ay tidhahdo annagaa berigii eh, kacbada saan ka yeelay inaan cidino odhan karin saas baa lagu dhameeyey baa la yidhaahdaa waxay sheegaan culamaai taariikh horta waxaa cad qurayshi kacbado halkii ay markii hore ka dhisnayd qawaacidu ibraahim way kasoo yaraysa waxay yidhahdaan sababahay uga yareeyeen bay sheegaan oo waxay yidhahdaan maadaamaay ku heshiyeen xoolo nadiifa ah mooyaane aan xoolo kale la gelin xoolii nadiiftee lasoo ururiya gaadi weyday bay yidhahdeen deetana waxay dhahdeen in xunoo kale iyo ku darine daartunaan soo yarayno seaskii daarta markaa halkii uu marayey laga soo gaabiyey oo meel ka sokaysa la keenay walidalika waa kii nebigu lahaa alayh salaatu wasalaam caaisha isagoo la hadlaya waa kii xadiiskii bukhaari ku tilmaamaya lahaa haddii aanay caaisha ay tolka ahayn qariibu cahdi dad diinta ku cusub oo caynkan aan ka baqayna inay shakiyaan ama dhib kale inay soo gaadho kacbada intaan dumiye buu nebigu yihi ayaan waxaan dhismaha ka dhigi lahaa maxay qawaacidu ibraahim ayaan dib ugu celin lahaa oo dhismaha ee waxaan isaga daynayaa sideeda ahaatee dadka kan in waswaas dhex galo la dhex cararo ayaan isaga daynayaa islaamnimada ku cusub ee islaamnimadooda iska haystaan laakiin qawaacidu ibraahim kuma dhisnee dib baan u dhisi lahaa waxaan filayaa adigii cabdillaahi bnu zubayr baa marmala dumiyey oo dib u dhisay oo qawaacid ibraahim ku dhisay laakiin xajaaj iyo habarqabayaashii markii ay dileen kadib bay haddana dib u dumiyeen oo ay xaggii kusoo celiyeen marka weli xaggii yaraabay jirtaa markii dambena culamada muslimiintu waxay arkeen war meeshan haddii marna lasii dumiye marna lasoo dumiyo dhibteedaa badanaysa inteedaa isaga daaya nebiguba intaasu isaga daaya kaga tegaya laakiin cabdillahi bnu zubayr baa markaa isku dayay inuu qawaacidu ibraahim dib ugu celiyo saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa waxay ka kaceen in dhulkii dhismo uu ahaa cumuuman inahaasi waxaynu odhan karnaa waa inayogii qabla nubuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii aanu nebiga noqon siiradiisa caamkee qabla nubuwa markaynu tilmaamnana wuxuu ku caan ahaa nin caqli badan oo degan oo aamus badan oo xishood badan oo dadka waxtara oo gacantiisu furan tahay oo aada u caqli badan oo ammaano dhammaanteed lagu yaqaano cid waliba xataa acdaadiisu ay wax ku aaminaan oo run lagu bartay oo aan weligii been lagu arag oo ilaahayna ilaaliyey subxaana wa tacaala ilaahayna ilaaliyey xataa waxyaabaha jaahiliyaadka yaryar ee dadku iska samsameeyaan ilaahay baa ka dhowray subxaana wa tacaala waxaa la yidhaha weligii sanam ma caabudin ma salaamin bale axaadiistii waa kuwii tilmaamayey zayd zayd ibnu xaaritaba iyagoo tawaafayaan markii tawaafka la waday baan sanam soo taabtay buu yidhi markaasuu ii diiday qabla arisaala markaasaan haddana baa layidhi ku dayo mid kala soo taabto markaasuu haddana ii diiday yani xataa taabashadooda muu cuni jirin baa la yidhaha wax allaaliya wixii loo qalo calaa nusub sanamadoodan iyo aalihadan iyo waxaan ay caabudaan iyo qaraabiintoodan oo dhan muu cuni jirin kuwan isdaqaawiyey iyo waxaan kuma jiri jirin markaa qudhuu maradiisa degta saaray markiina waa miyir beelay indhaa wuxuu kala qaaday isagoo izaari izaari leh khisaalka runtii fiican oo dhan markaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa intaasi waxaynu iskaga soo koobaynaa wixii ku saabsiisnaa qabla nubowa waxaynu u iman doonaa markaasi intii uu nebiga noqday calayhi salaatu wasalaam oo ah inta rasmigaa aynu socono inta tan uu nebiga culamada kasoo arorto dhamaan midkoodu iska fiican yahay ama asaxay laakiin waxaa la rajaxaa inuu saddex iyo toban sannadood uu maka joogay saddex iyo tobankaa sannadood ee uu maka joogay culammadu lafteeda way sii kala qaybiyaan oo qayb waxay ku tilmaamaan dacwo hoos ahaaneed uu waday iyo qayb uu dacwada kor ugu dhawaaqayay oo uu kor u waday waxaynu bilaabi doonaa markaasi bal qaybta koowaad iyo markii alle subxaanahu wa tacaala uu nebiga ka dhigay ama rasuulka laga soo dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha da-da nebigu markii ay afartan jir ku dhowaatay ayaa wuxuu jeclaystay in badan in uu iskaga baxo nimankan waxay caabudayaan iyo meelahoodan oo dhan oo uu khalwa iska sameeyo gaar inuu cidlo isaga baxo iska ta'amulo dunida tan iyo saa alla u abuuray subxaana wa tacaala uu fiirfiirsado iska cibaadaysto waayo dadku diintii ibraahima xaniifka ahayd wax kasii hadhadhay uunbaa jiray marka inuu iska cibaadaysto waxay weliba gaar ahaan culamaai taariikh wariyaan ramadaanada inuu bixi jiray inuu geli jiray godkaasi la odhan jiray haaru xiraa haaru xiraa waa god weyn oo aada u ballaadhan god yar maaha waa god aada u afweyn oo weyn buurtan jabalu nuur la yidhahdo ku yaalla caamadu iminka marka xajka la tago iyo meelahaasay buurta isku dhibaan oo koraan oo godka galaan oo sunno kusoo tukadaan waxaas iska bidca waxba kama jiraan godkaan beri buu nebigu galay u ka baxay khalaas wax dambe oo loo tag oo laga qabtaa ma jiraan godkaasi buu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam godku buur dheer buu korka kaga yaallaa muddaad koraysa yacni in nusu saac kolleyba ka badan baan rajaynayaa saacad ku dhowaad meel haba qaadanaysa qofku inuu lugeeyo waa buur aada u sarraysa marka la eego inta uu qofku oo waddo yaroo aada u luuqal oo laga koro waa meel aada u cidlo ah halkaas buu nebigu isaga bixi jiray calayhi salaatu wasalaam oo iskaga cibaadaysan jiray halkiisii isagoo iska jooga markaasi ayaa waxaa u yimi malakul jibriil nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadu intaan jibriil u iman waxay soo martay dowr kala gedisan maalan alaa'ic nubuwa waxyaaba lagu tilmaamaa jiroo nebigu uu dareemi jiray maalan sida xadiidkii saxiixu muslimka ku sugan nebigu wuxuu leeyahy dhagax baan garanayaa maka isalaami jiray uun dhagax markuu soo maro uu nabiga salaama alayhi salaatu wasalaam waa intaanu nebi noqonin dhagaxi salaama mucjize ama waxyaabihii alle subxaana wa tacaala uu nebigiisa ku karaameeyey bay ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd oo waxyigu ugu soo horreeyey nebiga lixdii biloodoo hore wuxuu ahaa riyo wuu riyoon jiray laakiin xadiidkii saxiixa kusugnaa siduu sheegayo riyadaasi mila falaqi subxi buu u arki jiray riyada ambiyadu riyadan dadka lama mid aha dadka caadiga qofka caadiga markuu riyoodo riyadiisu adqaatu axlaam inay tahy dhadhab shaydaan inay tahy waa suurtagal yani wax shaydaan u waxyooday inay tahy waa suurtagal suu nebigu ku sheegay waxaa kaloo suurtagala ah inay iska dhadhabtay wixii uu maanta soo ararku inay maskaxdu soo celisay waxaa kaloo suurtagala ah, wax waxyiya inay tahy wax khayr qaba oo malag iyo cid uu sheegtay inay tahy laakiin mar kastaba iyadu tafsiir bay u baahantah tafsiirkeeduna mar kasta lama haleelo in badan waxaa laga yaabaa si aad moodayso si aan ahayn inay tahay yani siday kuugu soo baxday inay wadatay uma badna amaa riyada nebiyadu iyadu waa waxyi ru'ya alambiyaa waa waxyi tan adiga riyadaada caadigaa ah waajibku saaran maha adilada sharcigana ka mida ah. caamadu waxay yidhahdaan sheekh ebel ba riyado sheekh ebel riyadiisu isagay ku koobantay haddii loo bishaareeyay hadday wax saxayd iyo haddaan ahaynba wax diinta ka mid oo daliil galana maaha ee daliil wuxuunbaa diinta ah sunno iyo kitaab laakiin riyada ambiyadu way ka gedisantahi riyada ambiyadu iyadu waa waxay rasmiya walidalik ba qur-aanka waxaa ku aragtay nebi ibraahim in uu ru'yo ku arkay maxay wiilka inuu qalo ismaaciil inuu gowraco dabeetana fuli baa la yidhi iyadu waa waxyi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisu wuxuu ku bilaabay markaasi ru'ya saadiqa weliba nusuustu siday sheegayso ru'yadaasi lix bilood buu waxyigu noocaa u socday lix bilood buu waxyigii nebiga usoo degayay uu ugu imanayay isagoo hurda isagoo hurda uun loo waxyoonayay oo loo sheegayay laakiin waxaa loo sheego sida waagu u beriyo waagu yani markuu beriyo dee qof waliba waa arkaya mila falaqi subxi oo kale ahayd waxa uu se ugu riyoodaa sidaa cadceed buu soo baxaysa oo kale wax loo hubo oo loo arkaya ahayd intaa kadib walidalik baa masalan sheekhana raaxiqulmakhtuumka leh ayaa wuxuu leeyahay xataa xadiidkii sheegayey juz-un min sita arbacuun ka sheegayey wuxuu ku tafsiirayaa nooca kano wuxuu leeyahay maadaama saddex iyo toban san saddex iyo labaatan sannadood ahayd fitradii nebiga loo waxyoonayey lix biloodna ay rayadu ahayd waa juz ka mida buu leeyay min sita arbaciinkii oo sita arbaciinkiiba xaggu ka soo ururiyey oo uu leeyahay waa waxyigii nebiga oo lix iyo laba lix iyo afartan meelood loo qaybiyo meel ahaan yani saddex iyo labaatan sanadood baa nebiga loo waxyoonayay lix bilood oo ka midi ah waxay ahayd maxay rio marka waxa weeyaan marka intii loo waxyoonayo o dhan la daro lix iyo afartan meelood meel ahaan ayay ku dhacaysaa kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay inuu meeshaasi iska tago godka kaaru xiraa la yidhaahdo godka kaaru xiraa la yidhaahdo ayaa waxyigii ugu horreeyey kusoo degay culimmada taariikhda qortaa waktigaas sida ay u calaamadinayaan maalan sheekhan saaxib araxiiq ilmakhtuum wuxuu leeyahay waxay ahayd maalin isniineed oo ramadaan ay koob iyo labaatan tahay bisha ogost tobankeedii lix boqol iyo tobankii miilaadiyada oo da-da nebigu ahayd afartan sano oo qamariya yacnii tadayaxa laga tiriya afartan sano iyo lix bilood iyo labiyo toban maalmood buu leeyahay haddii cadceedda laga tiriyo la egana soddon iyo sagaal sannadood saddex bilood iyo labaatan habeen buu ahaa buu leeyahy isagu saasuu u xisaabiyey xisaabtani xaggay ka timi kow in waxyigu isniin soo dego waxyiga nebigu calayhi isalaatu wasalaam inuu isniin ku soo degay axaadiis baa caddaysay fiihi wulidtu wa fiihi unzila calay daka ym yowmu waladtu fiihi wa yowmu yubca wa yowmu bucistu yani xadiiskii kale waa kii tilmaamayay idan axaadiis baa ku asaxday isniin inuu nabigu dhashay alayh salaatu wasalaam axaadiis baa ku asaxday waa saxiix la hubo waxyigu inuu isniin ku bilaabmayna axaadiis baa ku asaxday kaasi waa mid qur'aanku wuxuu kaloo sheegay shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan bisha ramadaan buunbuuninteeda waxaa ka mida baa ilaahay leeyahay waa bishii qur'aanku soo degay yani ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisii wuxuu u doortay uu nebi maxamed kula hadlayey ee ummadda loo soo diray inuu soo dego bil ramadaan ramadaan markaa fadaaisheeda waxaa ka mid ah inay tahay bishii samada iyo cir yani samada iyo dhulku isku xidhmeen ama bishii waxyiguu soo degay ayay tahay waa ka kaloo qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo qur-aankani inuu soo degay inaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka inaa kunaa mundiriin habeen barakaysan habeenkan barakaysanna waata aayadda kale tilmaamaysa maxay inaa anzalnaahu fii leylati alqadr habeen laylatulqadri inay tahy maalan sheekhan xisaabtiisan haddaan dib ugu noqonno wuxuu isu geegeeyey kow inay ramadaan noqoto ramadaan wuu garta mar labaad wuxuu rabaa inuu ramadaan maalintii ka noqonayso culamaa'i taarikh khilaafaad badan bay soo arooriyaan qaar waxay yidhahdaan toddobiyo tobankii bay ahayd qaar waxay yidhahdaan maalintii toddobaad bay ahayd qaar waxay yidhaahdaan dhowr iyo labaatankii bay ahayd isagu xisaab isu gegeeyo wuxuu yidhi kow maadaama uu laylatulqadri soo degay laylatulqadrina axaadiis baa sheegaysa inuu watri yahay habeen eh, kisiya inuu yahay oo aanu tiro dhan inaanay hayne tiro kisiya inay tahy koob iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan habeen noocaasi oo kalea idan qolada sheegaysa buu leeyahay afar iyo toban bay ahayd iyo maalmahaasoo dhan ka baxa mar labaad buu ku noqda wuxuu leeyahay sida loo xisaabiye waxay kaloo tilmaamaysaa buu leey waa inay isniin noqotaa watrigaasi waa inuu isniin ku beegmaa buu leeyahy dabeetana wuxuu egay afartii isniinood ee ramadaantaasi ku dhacaysay ramadaanta afartaa isniinood waxay kaga beegnayd buu yidhi toddobada afar iyo tobanka koob iyo labaatanka iyo siddeed iyo labaatanka idan wuxuu yidhi siddeed iyo labaatanka iyo afar iyo tobanka tuur iyaga waayo iyagu waxa weeyaan waa tiro dhammaystiran witrigi way ka baxsan yihiin wuxuu soo qaatay markaasi waa inay noqotaa maxay toddoba ama koob iyo labaatan waxay axaadiistu tilmaamaysaa buu leeyahay alcashr alakhiir in laga daydayo waterka xisaabtiisu intuu isu geegeyey isagu wuxuu leeyahay koob iyo labaatankii ramadaan oo isniina ayuu ahaabuu isagu qabaa habeenkii waxyigu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku soo degey kulli xaal intaasi waa xisaab laysu geegeeyey laakiin wuxun baan garanaynaa inuu ahaa habeen laylatulqadri wuxun baan garanaynaa inay ahayd bil ramadaan waxaan kaloo garanaynaa inay ahayd maxay isniin intaaba nusuus loo adeegsan karo ayaa jirta nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyiga kani kusoo degay caaisha waa tale nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeya kusoo degaa waxay ahaan jirtay bay tidhi riyo dabeetana waagu markuu beriyo sida waa beriga buu u arki jiray kadib baa cidlada la jeclaysiiyey qaaru xiraa ayuu ku taxanusi jiray taxanufku waa tacabud ayuu iskaga cibaadaysan jiray waxoogaa habeenaaba intuu yimaado oo khadiijo u yimaado uu raashin qaato ayuu muddo maqnaan jiray markuu raashin ka dhammaada soo noqdo haddana in raashinoo kale u qaata meeshaasuu saa ugu cibaadaysan jiray markii dambe ayaa waxa u yimi malakuljibriil malakuljibriil baa markaa wuxuu ku yidhi iqra akri nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa ana biqaari mid wax akhriya anigu ma ihi qaala fa akhadanii faqaطanii xataa balaga mina aljahd xadiidku waa kii tilmaamayay nebigu alayh salaatu wasalaam markaa idhahdo waxba ma akriyo wuu qabanayay jibriil dabeetna xoog buu u cidhiidhiyeyey ilaa iyo aan daalo ama ay naftu shuqa kay timaada buu leeyay markaasuu isii daayey dabeetna wuxuu yidhi buu yidhi akhri haddana mar labaad baan idhi buu yidhi ma ma aqaan sida wax loo akriyo haddana wuu iqabtay buu leeyo xoog buu iqabtay ilaa iyo sidii oo kale wuu i cidhiidhiyey dabeetna wuu isii daayey markaas bu wuxuu yidhi akhri waxaan idhi buu yidhi maa ana biqari mar saddexaadkiiba i qabtay buu yidhi oo intuu isii daayay buu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam aayaadkaasaa soo degay oo waa qur-aanka intii ugu horraysay soo degtay intaas buu yidhi buu yidhi akhri kadib wuu ka tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu baqay xataa baqahu wuxuu ka gaadhay xad soo qaarkood ay tilmaamayaan iftacashat bawaadiruh yacnii bawaadirka waxaa la yidhahdaa muruqan yare garabka iyo luqunta isku xidha kuwani baqa daraaddeed ay gariireen gurigii baan tegey buu leeyey anigoo khadiijo ku leh zammiluni zammiluni idada idada baan idhi buu yidhi dabeetana waa la daday markii cabsida ay ka ba'day ayaan khadiijo yidhi buu yidhi maxaa dhacay warkiibuu ka sheekeeyey markaa warkii ayuu ka sheekeeyey wuxuu idhi naftaydaabaan u cabsaday sidii loo galay buu ka sheekeeyey khadiija gabadh aada u caqli badan bay ahayd caqli badnideedaasi waxyaabaha tilmaamayana waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay alle weligii ku hoojin maayo ilaahay weligii ku hoojin maayo waayo waxay leedahay dee hal jazaa lixsaani ila lixsaan qofku hadduu samaha sameeyo abaalku helaana waa wanaagun waxay leedahay qof wanaagga sameeya baad ahaan jirtay innaka latasilu rixm wataxmilu اlkal wataksib اlmacduum wataqri اdayf watuciinu calaa nawaa'ib اlxaq waxay leedahay adigu waxaad ahayd qofka culus ama dayn ha ku cuslaado ama dhib ha ku cuslaado mashk kuwa culus mid wax ka xambaaro oo ka qaada baad ahayd kaan waxba haysan mid wax siiya baad ahayd martida ku sooraad ahayd dhibaatooyinka mid dadka uga gargaara baad ahayd yani qof wanaaggaasoo dhan samaynaya in dhibi unus kaga timaado macquul maaha bay tilmaamaysaa laakiin inaken bay tidhi waxaynu u tegaynaa waxaa jiray nimay iyada ilmaadeeriyiin oo adeerkee dhalay oo la odhan jiray wariqa ibnu nofal ibnu asad khadiija bintu khuwaylad ibnu asad bay yan ahayd yani ilmaadeer bay ahaayeen ninkan ay ilmaadeerka yihiin nasraaniyaduu qaatay masiixiyadu cristan buu noqday marka luqada cibriga buu wax ka yaqaanay yani cibrigu waa luqadii yuhuuda ee kutubtu markaa ku qoraydna waxbuu ka yaqaanay marka waxay leedahay arrinkani ma aha xume eh aan waxweydiina ninkan caalimkaena keen way kaxaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaas bay u geysay ninkan markay u geysay waxay tidhi bal dhegayso in adeerka hadda waxa uu kaaga warramo bal ii warran buu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu arkay buu uga sheekeeyey qisadiisiibuu u sheegay sidii uu wax u arkay ama riya ha noqoto hadduu ahayd ama intii jibriil uu kala kulmay yani wixii uu dareemayey wuxuu arkay buu u sheegay markuu u sheegay buu wuxuu ku yidhi markaasi wariqa markaa wuu gartay in ninkan loo waxyoonayo wariqa bnu nofal o dee maadaama ahlu kitaabha wuxuu hayay bishaaraadkii hore ee in nebi soo baxayo yacni ahlu kitaabka agtooda waxa yaalla saa dee ilaahayba qur-aanka ku sugayo waid qaala ciisa bnu maryama ya bani israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musadiqa lima bayna yadaya min atawraa wamubashira birasuuli ya'ti min bacdi ismuhu axmed ilahay qur-aanka wuxuu kusugay ku sugaya inay hore u hayeen bishaare ciise uu sii sheegay oo sheegaysa inuu nebi moxamed iman doono axmed nebi la yidhahdaa inuu soo bixi doono tawraadda iyo injiishan ay hayaan in badan baa la taxriifiyey laakiin qaar ka mida xataa ilaa hadda magaciisaa lagu hayaa maalan kuwa magaca lagu hayo waxaa ka mid a tawraada iyagu tawraat samira mid la yidhaahdo iyo injiilu barnaba oo kale injiilu barnaba iminka anaajiil afara ah unbay haystaan christanku afar injiil yani afar nin waxay qoreen oo ay ku sheegayaan waa ciise wixii aanu kala kulanay marka kan shanaad qarnigii shanaad ee milaadiga ayay kiniisadu dafirtay oo diiday waayo injiilu barnaba waxa uu diidan yahay caqiidadan ay imanka haystaanee ah saddexda ilaahay isku ilaah in ciise ilaahaabuu diidan yahay wuxuu rumaysanya inuu ciise nebi alle iyo rasuulkiisa ahaa isagaa uga dhow markaa xaqiiqada kuwan ay hayaan laakiin kiniisadu qarnigii shanaad bay kaa mamnuucday oo ay u diiday makhtuuطadiisii meel iskaga riday beri dhaweyd ayaa laga soo saaray oo nin baa ka soo saaray vatikaanka weliba yani katoliga meeshooda ayuunbuu ku arkunoo ka soo saaro u islaamaa lagu tilmaamo isna calaa kulli xaal kaa beri dhawayd baa la soo saaray waxa kaloo kaa taageeray isna oo jira albaxr lmayit dersiga meeshan la yidhaha urdun iyo agagaarkeeda xafriyaadka dhulkan la qodo ee laga soo saaro waxyaabihii dadkii hore ay ka tageenna aahaartoodii ayaa waxaa laga soo saaray aathaar iyaduna injiilu barnaba wuxuu sheegayo kale ay ku qoran tahay nusuustii aayaadkii uu sheegaya injiilu barnaba mid ay ku qorantay oo sheegaya iyaduna annabiyu muxamed yani ku dhawaaqaya isxaaxa koob iyo afartanaad wuxuu sheegayaa yani lafdiga laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah baa lafdigaaba sidiisa ugu qoran anaajiishoodan xataa ay haystaan qaar ka mid a ah, maalan ustaad cabdilaxad daawuud alashuri ninkii la odhan jiray waa wadaad kristan oo islaamay sababta ku islaamayna waxa weeyaan wuxuu leeyahay tarjamada lasoo tarjume afkii cibriga laga soo tarjumaa la qaldaye xataa ilaa haddaa lagu hayaa buu leeya injiilu luqa yani luqa injiilka la yidhaahdo maalan jabterka afariyo tobnaad aayadda labaad waxaa ku qoran buu leeya alxamdu lilahi fi lcaali wacala alardi islaamu walinaasi axmed tarjamada carabiga waa caynkaas buu leeya ninkaasi waa kitaab buu leya la yidhaahdo bibleka iyo wuxuu maxamed ka sheegay waxaa la mid ah anaajiisha xataa imika haystaan rag badan baa tilmaamaya inay wax ku jiraan sida uu dee axmed didaad ilaahay u fudaydiyo kitaabkiisan yare uu ku tilmaamayo bibleka iyo moxamed wuxuu ka yidhi calaa kulli xaal waxaynu leenahay ninka kani taariikh badan buu hayay oo sheegaysa in uu nebi soo bixi doono kow dee yuhuudina waa tii sii sheegaysaba madiina reer madiine badan waxay islaamkoodu u dheereeyey waxaa ka mid ahaa yuhuuddii la deganayd oo ansaarta kusii odhan jirtay marka uu idiin yimaado marka nebigaad cusubi soo baxo ayaanu idin jebinaynaa intaan raacno idinka xog badanayna laakiin markuu nebigii carab noqday bay ka weecdeen qoladii yuhuud ahayd qoladii carbeedna markay arkeen nebigii cusbaa bay yidhahdeen yaan la idinka dheeraynayn ka yuhuudi idinkusii hanjabaysay waxyaabaa tilmaamaya in yani aahaartan la waxaa ka mid a maalan Eh, iyadu waxaaba filaya sanad xasan aynu kusoo artay salman alfarasi iyo islaamnimadiisii salman alfarasi saxaabiga la odhan jiray culamada taarikh waxay sheegaan da aada weyn buu jiray waxaa laga sheegaa laba boqol iyo konton sano bay taraajimtu qoraan inay da'diisu dhaafaysay calaa kulli xaal salman alfarasi taarikhdiisu waxay sheegaysaa ilaa toddoba raahib inuu soo kala maro kala dambeeyey oo kolba mid uu u yimaado oo markuu raahibkaasi dhimanayu yidhahda ii dardaaran markaasuu yidhahdaa ciddiin saxaa haysata garan maayo ninka hebel la yidhaahdo wadaad hebel meel heblaayo deganuun haddaad gaadhi karto ninkaasi baan ku ogay wax saxa wuu u taga kii u dambeeyaana yidhi buu yidhi waar ii dardaaran wuxuu yidhi garan maayo diintii saxa ahayd ciddanba ay ku hadhaye haatan waktigii nebi soo baxayey baa jooge e. nebigaa uun haddaad raadcayn karta raadce dhul timir loo caynkaasiyo madiinuu tilmaamteeduu tilmaamo inuu ka soo bixi doono iman doone nebigaa uun raadce salmaan alfarisi isagoo nebi raadcays soo galay madiina dabeetana carabtiiba intay afduubtay bay iibiyeen oo addoon bay ka dhigeen isagu diin buu raadcaynayay laakiin inta la qabtay ayaa la gaday dabeetana waa la addoonsaday isagoo adoonsigiisii iskaga jira buu nebi maxamed yimi calayhi salaatu wasalaam madiina dabeetana calaamaadkii loo sheegay wixii oo dhan buu xaqiiqsaday saas buu ku islaamay calaa kulli xaal waxaan leenahay aathaar badan baa jirta oo sheegaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisii waraqato bnu nofal markaasi wuxuu fahmay inuu ninka kani yahay nebigii la sugayey waxyigiina uu hadda bilaabmay markaas buu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay buu le waraqatu bnu nofal wuxuu leeyahay waxyiga kan kugu soo degay waa kii ku soo degay oo kale buu leeyahy nebi muuse waa kii ku soo degey ee shallaatadayda ama qoomamadayde bal maan dhallinyaro ahaado waraqatu bnu nofal markaa wuxuu marayay bay yidhahdeen da aada u gabooba oo xataa aanu indhaha si fiican wax uga arkaynin idan markanba wuxuu bilaabay inuu isqoomameeyo ilaahw yaa nin yar iga dhiga aan kuu gargaaraya buu leeyahy markaasu wuxuu yidhi bal ma noolaada buu yidhi maalinta tolkaa ku saari doonaan yani waxaad arkaysaa in sifaadka nubuwada ee uu nebigu leeya inuu wariqa hayey oo ay kutubtay hayeen ay markaasi ku qoray marka wuxuu u sheegayaa wariqat bnu nofel nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in la bixin doono inuu nebiyey oo waxaan kusoo degay waxyiyey oo carab ay la coloobi doonto oo reer maka ay maagi doonaan oo dabeetana maka laga saari doono oo uu hijroon doonu ka warramaya markaasu wuxuu yidhi ilaahow bal ma noolaado maalinta ay ku saarayaan tolka aan kuu gargaare laakiin nebigu ma ogeyn in tolkii saarayaan xumana iskuma ogeyn inuu nin fiican oo tolkii u wanaagsan yahay ayuu isku yaqaanay dee dadkaad wanaag u samaysaa ku xumaynayana ma aha wax la odoroso oo dadkaad wanaag oo dhan kaa helay inay hadhow xumsmxuma kaaga abaalgudayaan maaha wax la odoroso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi wariqa awa mukhrajayahum ma anigay saarayaa mu ku yidhi wariqat ibnu nofal ba wuxu leeya maalinta lagu saaraya maan joogo waa kuu gargaaraya nebiguna wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam awa mukhrijayahum ma anigaa laysaari doonaayo tolkaybaa isaari doona oo i eryi doonaa haa buu ku yidhi wariqa waayo wariqa nin waayeela oo yaqaan dacwad iyo islaamku suu u kora buu ahaa wuxuu yidhi waxaan aada la timi cidi lama iman ilaa iyo colaadiisaa badatay yacnii rasuul ma soo bixin ilaa iyo shayaaiinu lisi waljinni way isugu tageenoo colaad baa lagala hor yimi haddaan soo gaadhana buu yidhi maalintaasina ansuruka nasran mu'azara waxaan kuu gargaari doonaa buu yidhi gargaar xooggan laakiin alla ma qadarin ee waraqata bnu nofel wuu dhintay wuu dhintay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay in waxyi uu ku soo degayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dareemay ama wuu degay oo nin caalima ah ayuu u tegey oo u sheegay waxa kan inuu waxyiyey xumana khadiijina markii hore ay sii dejiso u tilmaamtay dadka wanaagga sameeya wanaaguna inay la kulmaan kadib wakti yar baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyigu uu ka go-ay waktigaa uu ka go-ay culamada qaar baa sheega saddex sano ahayd qaar baa laba sano iyo badh laakiin saaxib araxiiqi almakhtuum isagu wuxuu leeyahy war ayaamo yar bay ahayd culamo badan baa qabta inay ayaam ahayd oo ka yarayd waktigaa qolada sanawaadka sheegaya sida ibnu xajar iyo rag la mida ah laakiin saaxib raxiiq makhtuum isagu wuxuu leeyay war tabaneeye cashaabay hayd isagu tiradiisii unbuu dib ugu noqdo wuxuu yihi waxay ahayd uun koob iyo labaatankiibuu ku soo degey rabadaan intii ka harsanayd unbuu ka maqnaa dabeetana shawaalkawdeediibuu soo noqday buu leeyahy oo waxyiga dambe uu soo degey yaa ayuha lmudairu ya tobankaa casho ayay ahayd baanuu leeyahay fatrulwaxyigu ama intii waxyigu uu ka maqnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wararka sheegaya yani bukhaari xadiidkii ku yaalay ee dheeraabaa waxaa ku jira balaaqaat imaamu zuhari uu warinayo wa fiima balaqanaa buu leeyahy in nebigu jibriil iyo waxaan intuu ka baqay uu isku dayay inuu iska tuuro buur oo markuu buur siraa iska tuurba uu jibriil istusayay laakiin culamadu waxay leeyihin waxaas ma asixin bukhaari ka ku qoranna wa fiima balaqanaa buu leeyahy waa balaaqaat yani waa mursal ma aha xadiid sanadkiisuu saxiix yahay oo uu taxan yahay sida xadiidka qaybtiisa hore marka dadka barh baa ku kadsoomo oo is idhaahda xadiidka bukhaaria wariyo dabeetana sidaa walidalik baa culamo badani leeyihiin waxba kama jiraan ibnu xajar alcasqaraani baa ka mid a ah, balaaqaadkaasi wuu radinaya calaamat eh, alalbani baa ka mid ah calaa kulli xaal cismada ayaa u diideysaa cismatu nubuwa inuu isku dayo inuu isdilo nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaan leenahay waxbana isma dilin meel kuma niyoonin inuu iska tuuro waa degey markii ay gabadha iyo khadiijo iyo waraqaba isugu tageen nebigu alayh salaatu wasalaam waa degey waana yaqiinsaday inuu nebi yahay kadibna waxaa bilaabmay waxyigii iyo isdaba socodkiisii wallahu aclam wabilahi towfiiq